bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu ridaaci nuugmadiibuu baabu yahay nuugmada waxaa laga wadaa ilmaha hadduu u nuugo haweenay aan hooyadii ahayn hadduu naaskeeda ama caanaheeda nugo axkaam sharcigaa ka dhalanaysa dabcan hooyadii inuu nugo iyadu waa iska caadi taasi lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa hadduu eh, haweeney aan hooyadii ahayn hadduu nugo caanaheeda axkaam baa ka dhalanaysa axkaamta ka dhalanaysa oo saameyn ku yeelan doonta guurka iyo khalwada iyo fiirada iyo axkaam noocaasoo kalea saabari ku yeelan doonto ayaa ka dhalanaysa taasoo marka ayaa lagaga hadlayaa baabu ridaac asal ahaanna waa mashruuco ilmaha in hooyadii haweenay aan ahayn ay nuujiso xataa hooyadii nuujin karta inta laga qaado in haweenay kale loo dhiiboo la nuujiyo ay nuujiso ama bilaasha ku nuujiso ama ujuuraha lagu siiyo asalkeedu waa bannaanta shareecada waxaa sheegay qur-aanka sheegay macnaha asal waa وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف هذه علمه إن الدمر نوتشيء الرادسان واحد دنبي عميس إذن كغا إيمان معي وقورمه markaad dhiibtaanood siisaan haweenkii ilmaha idiin nuujinayay wixii ujuuraa eed kula heshiiseen asalkii carabtuna saasay isticmaali jireenoo ilmaha dumar kalea nuujin jiray hooyadiina way nuujin jirtay dumar kalena way nuujin jireen axkaam badan baa marka ka dhalatay marka way bannaan tahay laakiin axkaamta ka laasimaysa in la ogaadaa lagaa maarmaan ah can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi sal lla alay waslam rasuulku wuxuu laa tuxarimu ma xaaraamayso almassatu halka nuugmada ah nuugmo hal mar ah waalmasataani iyo labada nuugmo nuugmo hal mar ah ama laba nuugmo labadaa labadaa midna wax ma xarimaa akhrajahu waxaa wariyey muslimu muslim baa wariyey ayib xadiidka caaisha wuxuu tilmaamayaa in nuugmada waxarimaysa ee axkaamta sharcigii ka dhalanaysa saameynta yeelanaya waa wixii ka badan hal nuugmo ama laba nuugmo almasa waa alwaaxida min almas masigana waxaa la yidhaahdaa waa nuugmada iyo naaskoo la dhaadhiyo wey macanaa ama shay kastoo la dhaadhiya masiga la yidhahda marka hal nuugmo hal mar nuugmada waxa la yidhaahdaa halka nuugmo yacni daabidkeedu waxay ku sheegeen culimmadu ilmuhu hal mar markuu naaska intuu afka la galo uu si u nuugahayo iskii uga tago waa hal nuugmo mar labaad markuu ku soo noqdo haddana intuu nuugo nuugo iskii haddana uga tago waa nuugmo labaad sidaasaa loo tirinaya ama waqti dheer nuugmadaasi ha ku qaadato muddo afka ha kula jiro carab muxuu ahaay naaska ama intuu marka afka la galo wax ka nuugo markaba ha iska daayo khiyaarkiisa inuu uga tago mar kastoo khiyaarkiisa uga tagoba hal nuugmo saas macna xadiisku marka wuxuu nas ku yahay nuugmadu hadday hal mar tahay oo intuu afka naaska la galay intuu nuugay uu iskii uga tegay taasi wax saamayna ma leh ilmihii iyo haweentuu nuugay wax xugumo ka dhalaya meed jire ilmihii waa ajnabi sidaana hooye ugu noqon mayso wax axkaamo ka laasimaysana ma jirto halka nuugmo waxaa la mida laba nuugmo laba goor hadduu ku noqdo iyaduna waa la mid ama ha isku xigeen ama laba gooro waqti u dhexeeya ha noqoto ayaduna saamayn ma leh saasuu xadiid ku tusay ayib sidaas wuxuu ka aamusay oo xadiidka laga fahmayaa taasi waa waa naska wuxuu ku yahay wey laakiin waxaa laga fahmayaa wixii laba maso ama laba nuugma ka badani inay saamayn leedahay saas ma yani waa waxa loo yaqaano mafhuum alcadad cinda bacdi alculamaana waa muctabar laakiin cinda jumhuuri اlusuuliyiin mafhuumu lcadadku hayru muctabar waay tirada wixii laga fahmaayey oo maalan labaa la yidhi wixii ka badan ama ka yari xukunkii ma qaadanayo miya mafhuum baa la yidhahdaa marka haddii la yidhi laba nuugma waxba saamayna male saddexdii ma la midbaa mise waa ka duwan tahay waxaa laga fahmayaa inayna saddexdu ka gedisan tahayoo ay iyadu taxriim keenayso sidaana waxaa ku tegay saddex iyo wixii ka badanay inay saamayn leedahay oo taxriim keenayso aimada qaar ka mid ah ayib waxaa ku tegay abu thawr abu cubayd ibnu lmundir داوود بن علي الظاهري لو الله تيريا ساسي مرين ساسي معنا طيب علماء قار كميدنا waxay qabaan ba in nugmadu ama hayrat ama habbamat ama hal hal noqoto ama laba hal noqoto tiram malaha haduu xataa hal mar nugo tahriimki waa dhacaya xukunkii waa iimaanaya bili sidaas ayay qabaa waxaana ku tagay sida imaam Awzaa'i iyo Thawri Abu Hanifa iyo Malik iyo ku tagay oo waxay leeyihiin qaadanayaan quraanku uu ilaaqay bay leeyihiin quraanku uu ilaaqay wa ummahaatukum ummahatukum allati arda'nakum dhaheen hooyooyinkiinni idin nuujiyey iyagana guurkoodu waa idinka xaaraan wa akhawaatukum min alradaaca kuwa walaalaha idinku ah xagga nuugmada dumarka aad xagga nuugmada walaala ku tihiin iyadana guurkooda waa idinka xaaraam qur-aanku marka waxay leeyihin tiro kuma xadidin wuxuu itlaaqay nuugmo oo dhan wax kastoo marka nuugmo lagu itlaaqi kara ama ha yaraato ama ha badnaatee taxriimkii way keenaysaa bay qabeen itlaaqa qur-aanka qabsadeen laakiin qolada waxaa loogu jawaabi qur-aanka itlaaqiisa waxaa qayday oo fasiray xadiiska soo ma xadiiskuna waa tafsiirkii qur-aanka waay waa laba waxyi ah sida qur-aanka loo xujaysanayaa sunnada saabitada nebiga ka suganna loo xujaysan sidaasaa loogu jawaabiyo qur-aanku waa itlaaqay sax laakiin sunnada nebigaa tiro ku sheegtay tiradaa markii la helo uun inay nuugmadu saameyn leedahay ayib waana u tegi doonaa insha allahu tacala amaa qolada ku tegey saddexda nuugmo wixii laba ka badan saddex iyo afar iyo inay saameyn leeyihiin oo a ka qaatay xadiidkan mafhuumulcadadkiisa ka qaatay iyagana waxaa la leeyahay mafhuumulcadad waa daciif wixii cadad iyo tirada laga fahmay waa daciif oo macnaha in la xujaystay sax ma aha tayib saladu marka waxa inoo iman doona xadiis nas ku aho sheegahaya shan nugmo iyo wixii ka badani inay uun keenayso taxriimka sidaasana sax noqon u tagdoona xadiis saxiixa macna tayib kanisa wuxuu sheegay uun halka nugmiya labada nugmo inaysan waxba xarimeyn saamayn lahayn sidaani waa sax macna وعنها waxaa laga warinaya radiyallahu anha anha Aisha way waxa laga warin radiyallahu anha qaalad inay tiri qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri unzurna fiiriya man ikhwanukunna man ikhwana walalihin yayihi man cid ayyihin ikhwanu ikhwanukunna ama ikhwanukunna walalihin kuwa ayyihin ka fiirsada maxaa waxayl fa inma ar-radaa'atu nuugmadii min al-majaa'ati gaajada xaggeeda umbay ka ahaato nuugmo waa midda uun gaajo bixisa ama gaajada saamaysa saas macna gaajo sababteed nuugmada ku dhacda oo ruuxu intuu gaajaysan ay gaajo u geyso kuna gaajo baxayo taas kaliyeeta ayaa wax saamaysa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam muttafaq alayhi طيب حديث كان caaisha radiallahu anha waxay tiri nin baa iisoo galay nin baa iisoo galay ninkii la jooga oo caaisho la fadhiya ayuu nabigu sallallahu alayhi slam kor ka yimid marka wejiga nebiga waxaan ka gartay bay tir inuu dhibsaday markaasaa markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam maa hada ya caaisha aw yaa caaisha maa haada wa caaisha kani wuxuu ahaa ninkan kula jooga muxuu markaas waxa dhibay tiri akhi min alradaaca waa walaalkayo xagga nuugmada walaalo ku nahay hal haweenay baana wada nuujiso naas baa wada nuugnay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam yaa caaisha undurna man ikhwaanukuna ka fiirsada cidda walaalkiin ah sababtii uu walaalka idinku noqon lahaa nuugmada wey soo maa nuugmadaasina quyuud iyo shuruud bay leedahay sideedii inay u dhacdiyo in kale ka fiirsadaba saasumaal yani wuxuu tilmaamayaa nuugmo kasta ma keento taxriimka laakiin nuugmo shuruud iyo quyuud loo sifo khaasa u dhacday baa keenta saas daraaddeed ninkan aada leedahay naas baa wada nuugnay ka fiirsa waa markaasuu nabigu wuxuu sheegay sal alay wasalam inama alradaacatu min almajaaca ayib yani nuugmada waa uun midda ay gaajadu sababta u tahay oo gaajo daraaddeed ku timaadda way maana taasaa saamayn xadiidkaas bukhaari iyo muslim ay soo saareen ayaa waxaa deliishaday <clears throat> culimmada qaar ka mida oo ku tegey in muxuu ahaayey nuugmadu markay saamaynta yeelanayso waa markay ruuxa nuugahaya ay gaajada ka saari karto oo uu dheef ka dhigan karo ayib uu dheef ka dhigan karay markaana waa markuu ilmo yar yahay waa markuu he ilmo yar yahay maxaa yeelay ninka weyn bay leeyihiin ruux hadduu ruux weyn yahay caano yaroo haweenay naaskeeda ku jiraay gaajo ka saari maayaan sooma ilmaha yarka ah baa caanaha naaska ku jira ay gaajada ka saaraan oo dheef ka dhigto xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa ilmo yar nuugmadiisa unbaa saamayn lehe laakiin ruux weyn nuugmadiisu saamayn ma leh maxaa yeele gaajana uma nuugahayo gaajada haysana caano yaroo naas ku jira ka saari maayaanoo saamayn kuma leh macnaha sidaasu macnaha ayaa xadiidka laga wadaa ayib waxaana deliishaday xadiidkan culimada qaar ka mida oo ku tegey ilmaha yarka ah oo aan u tegi doono yaraantaasi xaddee ah waan ka hadli doonaa laakiin ilmaha yarka ah ee nuugmadu ay gaajada ka bixinayso kaa unbaa hadduu wax nuugo nuugmadaasi ay taxriim keenaysaa ninka weynse nuugmadiisu saamayn ma leh sidaa culimada qabtaa ku tagtay waana culimada badankood jamaahiiri ahlilcilmi baa saa qaba ninka weyn hadduu haweenayda naaskeeda nuugo caanana ka nuugo ama kii qabay ha noqdo ama ku kala ha noqdee maadaama ayna caanahaasi gaajada ka bixinayninoo dheef iyo waxba uusan ka helaynin haba yaraatee wax saamayna kuma leh taxriimna ma keenayso kana xarimi mayso axkaamtii shareecadu sheegtana ka dhalan mayso sidaa waxaa ku tegay jamaahiiru ahlilcilmi adilada ay deliishanayaan buuna xadiidkani ka mid yahay macnaha xadiiska soo socdaas khilaafsan waxa kala dalishaday culimada qaar kamida oo qaba waxay qabaan waxa uu xarimayaa waa caanaha haweenta la nuugayo nuugiddaasi ama ha noqoto ha ku timaado inuu naaska afka la galo nuugo ama ha ku timaado inta loo liso iyagoo caanaha weel in lagu siiyo uu cabo ama ha ku timaado xataa bay leeyihiin in lagu qulaamiyo afka inta loo kala qaado lagu shubo ama sanka in laga siiyo ama mehe xididada in laga siiyo marba haddii caanihii la siiyo si uu ku qaataba taxriimku waa imaanayaa bay leeyihiin shartina ma aha inuu naaska afka la galo sidaas way macnaha maxaa yeelay waxaas waxay soo gelaysaa inma alradaacatu min almajaaca qaab aad ku cabtada soo gaajada kaa saari mayso mar hadduu yaryahay ilmuhu mar hadduu yaryahay haddii caanaha loo lisana gaajada way ka saarayaan sooma haddii sanka laga siiya waa ka saaraya haddii xididooda laga siiya waa ka saaraya wahaakada min almajaacadaasay ka qaateen muhimmaddu inay tahay uun keliyata shaygii inay jirhkiisa uu galo oo dheersado sidaana waxaa qaba jumhuuri ahlilcilmi baa qaba si kastoo caanaha uu ruuxu ku cababa mar haddii da'deedii uu joogo inay saamaynayaan waxaa khilaafsan leyt ibnu sacad iyo culimmada daahiriyada iyo khilaafsan oo waxay leeyihiin hadduusan naaskaba afka la gelin wax saamayna ma leh caano la lisay iyo kuwa meelaha laga cabay iyo waxaa yeelay xadiidku muxuu yidhi الرضاع iyo masa laga cabiray quraankuna ridaac uu cabiray axaadiistuna ridaac iyo masa cabireen waxaana la yidhaahdaa afko lala galo naaska lala galo haddaan afka naaska lala gelin caano la lisay saamayn male bay ku tageen adiga daahirka muxuu ah, lafdiga bay ku dhageen macna tayib laakiin jumhuurtu iyo culimada badankood taa hore qaba raayiga hore qaba macna wa anha aisha waxa laga weyn radiyallahu anha qaalad inay tiri jaa'at waxa timid sahlat ibn suhayl haweenayda saatimid nabiga u timid sallallahu alayhi wasallam faqala markaas waxa tiri ya rasuul allah rasuulki ilaahi ina saaliman saalim ninka la yidhaahdo mawlaa abi xudayfa abi xudayfana mawlihiisa ah abu xudayfa sahla ayuu qabaa oo ninkeedii saalimna addoon buu u ahaan jiro isagaa xoreeyey marka waa addoon buu ahaa laakiin nin reerka ku tirsan oo la xoreeyey waay marka waxay leedahay ina saaliman saalim mawla abi xudayfa abi xudayfa oo ninkaygii aana addoon u ahaan jiro hadda uu xoreeyey oo mawle u ah macanaa la jirankanaga weye fii beytina guriga naga dhexdiisa guriguu nala joogaa macanaa fii beytina guriguu nala jooga gurigu ku nool yahay meel kale ma leh waqad balaqa wuuna gaadhay nebi allow maa yabluqu waxa ay gaadhaan alrijaalu raggu ay gaadhaan rag waxay gaadhi jireen oo qaangaadh iyo da-ana waa gaadhay yani xilligaa ka hor waa yaraa waahay uma yaron qaangaadh ahayn dee guriga soo galo oo ka baxo iskaga nool buu ahaa haweenkuna ayna xasaasiyad dhiib ka qabin laakiin hadda nin buu noqday waay ayib wacaqala maa caqaluuhu waa lafdi kala wixii rag fahmi kareenna waa fahmaya wixii rag fahmi jireenna waa fahmaya yani waxa way xilli jira dhimuhu markuu qaan gaadha ku dhowaadaba dumarka wuxuu ka fahmaa wuxuusan ilmaha yarkii ka fahmin sooma ilmaha yarka markuu ilmo yar yahay dumarka ma fahmo يعني waxwe wuxuu fahmin dumarnimo uma fahno laana kuma jirto laakiin ninkan ibn weyn buu noqday wixii rag fahmi jiray waa fahmaya taasif maxaa sameeyaa way marka فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه لفظ قال wuxuu ku yiri fi sahih muslim waxa tir rasuul ilaahayo ninkayga abu xudayfana waxa wajigiisa ka dareemaya inuu dhibsanayo soo galida uu isoo soo galayo wiilkan gurigii uu ka tirsanay odaygii waa dhibsanaya anigii waa iska xijaabahaya reer kale male meeshii uu ka tirsan yahay waana nin weyn faqaala nabigu wuxuu sal alay wasalam ardiciihi nuuji taxrumii xaaraan baad ka noqoni caleyhi korkiisa taaduu yeedho nuuji xaaraan baad ka noqono wiilkaagii oo kaleu noqonaya saasuu nabigu uhi sal lay slam ma waxaa muslimun muslim baa wariy xadiidkaa isaga fii saxiix muslim waxaa ku sugan nebigu gabadha markuu ku yidhi nuuji waxay tidhi وكيف أرضعيه وهو رجل كبير ورسول الله حسين النوتين وابنه وين لفظي كلا وحا كيمي رسول الله ينكم قربوا ليه صاصت من قرله سين النوتين وحاد قراني قولوا حلي تحريمك وسودك وينصوصتك لسودك تكذب بقصة ضعيفة way garanaysaa axkaamtii bay gabadhu garanaysa waa nin weyn bala rasuulilahi oo gar leh say ku nuujiyaan markaasuu nabigu intuu muunsooday sal lay waslam baa wuxuu yidhi qad calimtu annahu rajulun kabiir nuuji markaan ku leeyahay waan ogahay inuu nin weyn yahay saalim waa aqaanaa way ani lafteed marka waan garanayaa inuu weyn isagoo weyn nuuji buu nabi sal lay slam taxrumi caleyh sidaas wey macana lafdi kale wuxuu ahaa ardiciihi yadhabu maa fii wajhi abi xudayfa nuuji abu xudayfa wejigiisa waxaad ka dareemaysaa dhibsiga ah wuu ka tegi doonaay marka maxaa lagu xalinayaa iyada dhibsigeedana oo ninkan maxram la-aanta is-u soo gelaya iyo odaygii oo dhibsanaya baa labadaba lagu xalinaya nuuji bu rasuul sallallahu alayhi wasallam fi sahih muslim kadalika waxa ku sugan inay tiri waan nuujiyeyoo markaan nuujiyey kadib odayga wixii wejigiisa ku yaalay oo dhibsi ahaa waa ka tagay caadi buu noqday markaas macna wiil marka reer ka tirsanoo muxuu ahaayey sidii ilmo la dhalay oo kale guriga ku nool uu markaa noqday ninkii oran jiray saalim mawla abi xudayfa ayib xadiidkan waxaa laga qaadan oo laga faa'iidaysan ninka weyn ee qaangaarka ah ee weliba garh kale hadduu haweenta nuugo in nuugmadaasi ay saamaynayso taxriim keenayso xadiidkii ka horreeyena muxuu ahaa inama alradaacatu min almajaaca ayb nin weyn hadduu haweenay naaskeeda nuugo haba yaraatee wax gaajo badanoy ka bixinaysa ma jir xadiiska hore marka wuxuu leeyahay waa inuu ilmo yaryahay kana ninkii weynaa oo nuuji la yidhi yidhiyo xurmadii ka dhalatay buu sheegaya meeshaasi marka culimmadu aada ra'yigooda ugu kala tegey qolaba meel bay ku dhufteen ayb xadiidkan marka waxaa qaatay saalim oo daliishaday ninku ama ha yaraada ama ha weynaadee haddayba nuugma dhacdo inay saamaynayso waxaa ku tegey umu lmu'miniina caaisha radiallahu canha ah, fii saxiix muslim iyo keyrkii bay ku sugan tahay sidaasay qabtay weliba iyadiiyo umu salama ayaa niqaash iyo doodii dhex martay masalada ku saabsan umu salama waxay tidhi waxaa kuu soo gelaya wiil dhallinyaro ah oo laan jeclayn inuu kuu soo galo markaas waxay ku tiri soo nebi maxamed dayasha kuuguma sugnay ku tiri soo nebi maxamed dayasha kuuguma sugna salamay nabigu sallallahu alayhi wasallam sahla markay u timid ninkii weynaa nuujibay tiri marka haddii ninka la nuujiye haba weynaadee nabigay ka sugantay maxaad ku diidi bay ku tiri umu salamay umu salama markaa jawaab ma keenay ayb marka caaisha waxay ka mid ahayd saxaabadii ku tagtay da-da weyn haddii wax lagu nuugo inay saameyn leedahay oo ka dhalnayo gadaasheedna waxaa ku tegey oo weliba waxaa ka sugan markay rabto inuu nin u soo galo ninkaana inuu u yimaado caaisha u soo galo lagaa maarmaan ay noqoto waxay dhihi jirtay walaasha ummu kulsuum iyo gabdhaha walaalaheeda ama wiilasha walaal caaisho walaalaheeda wiil yani gabdhahay dhaleen ee markaa naaskoodu irmaayeen bay dhihi jirtay muujiya ah ninkii ay ka maarmooday inuu soo galo waxay u diraysaa gabdhaha walaalaheed soo nuujeedi ama waxay u diraysaa gabdhahay eedooyinka u tahay ama habareeraha u tahay markaas soo nuujiye markii la soo nuujiye Caaisha uu imaanay dana madhabkeeda sida ah Caaisha umul mu'minin radhiyallahu anha kadaasheedna waxa ku tagay bacdu ahli ilmi baa ku tagay oo waxa kamid ah Layth ibn Sa'ad ninkii faqiih ahaa oo muxuu ahaa Shaafici uu yiri Layth afqah min min Malik ah layth ibn sacd masri buu ahaa yani fiqigiisa ninkaa faqiih buu ahaayoo shaafici u yidhi layth baa ka faqiihsan oo fiqiga kaga fiican maalik laakiin layth fiqigiisii ardadiisii baa dayacay u dhahay kutubtan baa soo guurisa laakiin a'immada afarta ah raggii la waktigana ahaa la aqoontana ahaa buu ka mid ahaa isagii awsaaci iyo saas way macnaha marka layth baa ka ah. waxaa ka mid a ah daawuud ibnu caliyin adaahiri madhabka waxaa ka mid a oo aad masalada uga niqaashay abu maxamed ibni xasmin waxaa ka mid a rag dambe oo muxuu ahaayey muxaqiqiin ah marka sidaasay ku tageen xadiidkanayna daliishadeen nebiguu ka sugan yahay bay sal lay slam ayib hadduu nebiga ka sugan yahayna way bannaantahy mutlaqan bay u bannaantahy hadduu nuugo ha weynaada ha yaraada saamayntii iyo taxriimkii waa ka dhalanaya ayib ra'yigaasi ay saa ugu tageenee mutlaqa waxaa ka hor imaanaya xadiidka kan ka horreeya ee dhahaya inama alradaacatu min almajaaca iyo axaadiis inoo soo socotoo sheegaysa wixii nuugmadu markay saamayn leedahay ilmo yar inuu yahay axaadiis nasaan u tegi doonaa saa sheegaysa marka haddii la yidhaahdo ninka weyn xaalad walba saamayn bay nuugmadiisu leedahay axaadiistii kalea laga tegaya haddii la yidhaahdo xaaladnaba saamayn malana xadiiskana laga tegaya asalkuna waxa weyaan axaadiista in la jamciyo macno ay isku imaan karto loo sameeyo mid walba macno la saaro laguna wada camalfalo asalku waa saas allahuma inay suuroobi weyda mooye ayb saas daraaddeed ayaa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo keyrkii waxay ku tageen asalku waxay yidhaahdeen ilma yar nuugmadii unbaa saamayn leh kow ninka weynna waxay nuugmadiisu saamayn leedahay cinda alxaaja markii loo baahdo saas wey macana mar walba maa hadday baahi timaaddo oo baahidii reerkaasi reer abilxudayfa haysatay oo kale hadday timaaddo way bannaan tahay bay dhaheen xurmadana way keenaysaa ujeedaduna waxa weeyaan in xarajka iyo cidhiidriga lagaga saaro reer taasoo kale hadday timaaddo lilxaajay u bannaanta liannahu yajuuzu lilxaajati maa laa yajuuzu ligayriha xaaja iyo daruura markay timaado waxaa bannaan waxaan xaaladaha kale bannaanayn sidaasuu axaadiista ku jamciyey ra'yigaana bacdulmuxaqiqiin baa aada u jeclaystay axaadiistii o dhan way wada nabadgelaysaa kanna meel baa la saarayo waa markay baahi noocaas oo kale a timaado axaadiista kalena meel bay saarantao waa asal oo ilmo yar nuugmadiisa unbaa asal ahaan saamayn keento laakiin markii reerka ruux ninku ka tirsan yahay meel kalena uusan lahayn gurigiina dumarkii ugu soo galahay xaajaduna saa u adag tahay dumarkiina idiin ka xijaabtaan mar walba ay ku adag tahay meel kalena uusan lahayn reerka ku xijaabsan ama waa ilmo meel laga soo qaatay ama reer kaleba ma lehe iyaguunbuba ku tirsan yahay xaajadaa reerkaa qabatay oo kale hadday timaado waxaa lagaga baxayaa in la nuujiyo waa xaaje khaasa waana xaalad khaas xaaladaasoo kalea lagu khasisayaa wixii xaaladaa ka gedisanna asalku waxa weeyaan inama ar min al-majaa'a sida ahadiista in lagu jamciyo waa ra'yiga ugu fiican axaadiistuna kuwa ku wada nabadgalayso in la yidhaahdo xadiidka ninka weyn nuujintiisa ku soo aroorey xadiisu Aisha Salim buu khaas ku ahaa dumarkii nebiga caaisha marka laga reebo intooda kala qabay kama fi saxiix muslim culimada qaar ka midana way mareen laakiin waxa la yiri asalka tashriica shareecada marka la jidaynaya asalkeedu dadka loogu talagalay wixii cid khaas ku ah nas bay u baahanta daliilu takhsiis ma haysaan baa leeyahay qolo waxay yidhaahdeen xadiidkan xudayfa salim mawla xudayfa qisadiisu way horreyso waa mansuuqoo axaadiistan kalea ka dambaysay ayadana jawaabteedu waxa weeye daliilu naskhi ma haysaan inay dambaysay isaguna horreeyey daliil looma hayo mar hadaan naskhina daliil loo haynin ikhtisaas iyo takhsiisna aan nas loo haynin xadiidka ku camalfalkiisu waa inuu baaqi ahaado see loogu camalfalayaa xuduuddii shareecada uu kaga soo arooray iyo quyuuddiisi iyo dawaabidiisi iyo xaaladuu kusoo arooray xaaladaasoo kalea loogu camalfalaya xaaladdaa wixii ka baxsanna nusuusta kalea lagu camalfalaya saas man ayib ra'yigaasi oo sheekh islaam ibnu taymiya iyo keyrkii ay qabaan ayaa wuxuu yahay ra'yiga ugu sariifsan axaadiistuna ay ku wada nabadgeli karto saas man ayib ولا مسألة اجتهادية سيدنا وهي مسألة اجتهادية وهذه الصحابة دي باسكو خلافسينهم قداش هم أئمة اسكو خلافين وإلى صدحنا رأيي يكبضا لك المرأي محوء هاي وحل اسكو عيبية معه وحيه اسكو عيبية معها سيدنا مسألة خلافية أدلة دي استلالات كده احتجاجات كده يعني وحوي قبطوة مسألة عيب لك دي جماعة dad jahaloon aqoon lahayn ayaa masalada noocan oo kale ah marka laga hadlo waxay ka waxay ka waxay muxuu ka dhaliyaan dacaayad iyo bumbuunin iyo haysnu hal la yiri iyo laagihii dumarkii way isu fasaxeen iyo badbad meeshan ay galaan ah. sallallahu alayhi wasallam hadiis leh oo fuqahadu ka doodeen oo aragtiyo kala gedisan laga dhiibtay oo araabeeda ila saxaabadii ay qabeen ruuxa maxaad ku qanacsantay adiga maxaa kula xoog badan mas'alo kale waa laakiin mas'alo bumbuunin iyo dacaayad iyo geli karta ma aha ruux jaahiloon aqoon lahayn laakiin isaga wax walba waa ka suuroobaan وعنها وحا لغا ورين عائشه رضي الله عنها ان افلح ومدل لغا جوجو ayaa waxa qabay ee nugmada dadka waaweyn hatta bidun haaja inay saameyn leedahay waxa u jeedaa inay saameyn waxa inay saameyn leedahay waxa qabay sheekh maxamed muxuu ahaa sheekh ahmed ninkii leeyahay sheekh boqoson hadda koor meesha Nairobi baa baadoodii ka dhacday inta joogtay hadda yarta aan maleynay sidii culimada kale sheekh muqalsoon wuxuu qabay ra'yiga Aisha iyo Layth iyo Muhammad ibn Hazm iyo Zahiri iyo ra'yigaas uu qabay rahmatullahi alayh marka dood baa loo qabtay oo shir weyn baa la isugu yimid oo culimadii baa la isugu yeeray isagii culimadii baa dooday oo adigu waxba la isla meel dhigi markii dambe la iska radeeyay noqoto sigiskan oo muxuu ahaay waa laga yaaba dad yar inay inay waagaa joogeen marka masaladu masalo noocaas waa waagaasa marka waxaan garanayaa culimada ay masaladu ka doodeen ayaa waxay suuqa la geliyey kuwii assalaamu calaykum taha assalaamu calaykum baa waa lii kuwii assalaamu calaykum taha way ka badbadiyeen waayaan halaysnugnuugay keeneen dacayad noocaasay suuqa geliyeen طيب وعنها عائشة وحا لقول رضي الله عنها أن أفلح aflax ninka la yidhaahay akhaa abilqucays ahaa abilqucays walaalkii ahaa jaa-a wuu yimid yasta'dinu isagoo idan weydiisanaya calayhaa caaisha korkeeda bacda alxijaabi xijaabka kadib bacda alxijaabi waxaa laga wadaa markii asturku soo degay kadib oo dumarku inay ragga ajaanibta iska asturaan oo iska qariyaan markay soo degtay kadib ayaa ninka aflax la yidhaahdo ayaa caaisho idan weydiistay inuu usoo galo qaalad waxay tidhi faabaytu waan diiday an aadana inaan u idmo lahu isaga iima soo gelaysid baan ku yay tidhi way diiday falamaa goortii jaaa uu yimid rasuululahi sal lay wasalam ayaan akhbartuhu u sheegay bay tidhi biladii kii sanactuhu aan sameeyey ah. wixii aan sameeyey ayaan u sheegay oo waxaan rasuul ilaahayow nin aflax la yidhaahda ayaa aan kuu soo galay yidhi aniguna waan ka diido waan celiyey fa amaranii nebigu wuxuu amray an aadana inaan u idmo lahu isaga calaya korkayga inaan u idmo inuu iisoo galo inaan inaan u fasaxo wa qaala wuxuuna nebigu yidhi sal alay wasalam innahu isagu cammuki waa adeerkaa ninkan ninkanaad celinaysaa aflaxa adeerkaa waay waa adeer dhankee ah dhanka nuugmada waay saas manaa adeerkaa weeyo aabbaha iyo isaga baa isku naas nuugay marba haddii aabbaha iyo isagu isku naas nuugeen soo adeerkuumaaha marka adeerkaa way adeerkaa inuu kuusoo gola hadiidi waay saasuu nabigu ku yidhi sal lay slam markaasaa waxay tidhi ziyaadadani muslim bay ku taallaa waxaan idhi bay tidhi yaa rasuul allah inamaa ardacatnii almar'atu walam yurdicnii rajulu rasuul allow aniga haweenay baa i nuujiso naas dumar baa nuugay ee nin ma nuugin naaskiisa anuma nin baa nuugay ya waxaa nuugabile nuugma hadday dhacdayba dumar baa la nuugay oo haweentii naaskeeda la nuugay la garaye laakiin nin xageebuu ka soo galay wey baabka xageebuu ka yimi markaasaa nabigu wuxu ur sal ly slam taribat yadaaki aw yamiinuki ah, gacantaadu hadul dhacdo ama midigtaadu hadul dhacdo ee u idan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidkani wuxuu inoo faa'iidan horta lafdiga bukhaari baa ka yara faahfaahsan oo wuxuu yidhi eh, markuu aflax idan weydiistay umaanan idin bay tiri markaasaa wuxuu ku yidhi aflax laftiisa caaisha markay isu diiday inuu usoo galo markay diiday ba wuxuu ku yidhi ataxtajibu ataxtajibii minii wa ana camuki caaisha miyaad iska kay xijaabi oo iska kay qarinaysaa anigoo adeerka ah markaasaa waxay ku yidhi bay tidhi wa kayfa daaluk daaluk daalika ah, ah, maya waxa weye asax wey see see ku dhacday wa say ku dhacday baan ku idhi markaasaa wuxuu yidhi ardacatka ardacatka imra'atun ardacat arbacatki imra'atu akhii bilabani akhii waxaa ku nuujisay muxuu ahaayey walaalkii xaaskiisa ayaa waxay ku nuujisay walaalkii caanihiisii tii horeen idhi aabbaheed isagaa wadani khalad waay macnaheedu waxa weeyaan walaalkay xaaskiisii ayaad naaskeeda nuugtay ayib walaalkay xaaskiisa ayaad naaskeeda nuugtay naaska aad nuugayso caanaha aada nuugtayna walaalkay baa lahaa kalaa waxaa laga wadaa haweenta caanaha ka yimid wuxuu ku yimid ninka ayay ku yimid sababtiis haweentan hadduusan nin u galmoon lahayn oon uur qaadi lahayn ma caanay keeni lahay ya caanuhu waa caanihii haweenta waana caanihii ninka labadooda buu ka dhexeeya biyaheedii iyo biyihiisii oo kulmo ilmo ka dhasheen baa irmaanaanta keentay soo ma sidaas daraaddeed ayadu waxay u fahantay caanaha haweenay un baa iska leh nin xagee buu ka soo galay wuxuu marka fahamsiiyey wuxuu ku yidhi walaalkay xaaskiisii baad nuugtay caanaha aad nuugtayna walaalkay baa lahaa aniguna dee adeer baan ku ah soo saas ma saasuu ku yidhi marka markaasaa waxay tidhi nabigaan weydiinaya nabigaan weydii buuri sal lay slam bay tidhi markaasaa wuxuu yidhi sadaqa aflaxu i'danii lahu aflax waa kaa garjoogaaye waa runtiiye caaishay u idan buu nabigu sal lay slam sax ayb xadiidkaasi wuxuu inoo faa'iideyn xukmu ridaac in haweenta xaggeeda haweenta iyo qaraabadeeda ilmaha ay naaska nuujisay naaskeeda ilmaha nuugay haweentu hooyay u noqon midda naaskeeda nuugay qaraabada iyada ku wareegsanna nasabka sidiisii oo kale bay iyaguna qaraabo u noqonayaan matalan hooye markay iyadu u noqoto walaasheedna waxay u noqonaysaa ya habaryar sooma gabadheeduna maxay u noqon gabadheedu maxay isu yihin waa walaashi sooma walaashi min alridaac waa hooyadeedna ayeeyay u noqon wahaakadaa xagga aabbaheedna muxuu noqonayaa awoowu u noqon axkaamtii nasabkao dhan saan u tegi doona buu qaadan doonaa xagga tii wax muujisay wuu aadi ninka qaba haweentaasna xaggiisana sidoo kaleeto qaraabadiisiina wuu u fidayaa isagana oo muxuu u noqonayaa isagu aabbuu u noqonaya walaalkiina muxuu u noqonaya adeer wiilkiisana walaalay noqonaya wahaakada hooyadii ayayay u noqon aabbihii awowbuu u noqon sidaas inay u fidayso ayuu xadiidku ku tusayaa oo haweenta keliyata uusan khaas ku ahayn waana laysla ogolyaha macna sababto waxay leeyihin insaan horeyba u sheegnay caanahan la nuugay ninka iyo haweentu labaduba sababbay u yihiin weelkan ay ku jiraan oo oo naaska ah keliyata ma tameehe labadooduba sababbay u yihiin saas daraaddeed buu marka nasab yacni iyo xurmadu labada dhinacba u fidaysa macna sidaana waxaa ku tegey jamaahiiru ahlilcilmi oo saxaabadu ay saxaabadu ka mid yihiin iyo keyrkood afarta imaamna way isku waafaqsan yihiin afarta imaam way isku waafaqsan yihiin xagga ninka caanahan la nuugahaya leh iyo haweenta caanaha la nuugaya leh labadoodaba dhankooda inay xurmadu u faafayso taa waa laysku waafaqsan yahay cinda al arbaca khilaaf waxaa ku jira saxaabada qaarkood iyo taabiciin ay qabaan oy leeyihiin haweenta xaggeeda unbay xurmadu aadaysaa waase khilaaf daciif oo daliilkaa ka hiilinay ayb taasay kutusaysa marka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa inay ka mid tahay axkaamta uu ka dhalanayo nuugmada ka dhalanaysa in u soo gelidda iyo khalwada iyo fiirinta iyo inay ka mid tahay axkaamta ka laasimayso saas macana oo macnaha waxa weeye markii la leeyahay waa aabbaha ama waa adeerka oo nuugmada xaggeeda bimacnaa wuu kula joogi karaa wuu kula khalwoon karaa muxuu ahaayey wuu kula safri karaa oo maxram buu kuu noqon karaa kuma guursan karo axkaamtaasaa ka laasimaysa macana oo ka dhalanaysa وعنها وحا لغا ورين عائشه رضي الله عنها قالت اني تري كان وحا fiima unzila wixii la soo dejiyey intaynaan taa ka bixin waxaa mudan inaan tilmaano ilmaha yarkaa ah ee isaga wax noogay ilmaha wax noogay isaga xaggiisa iyo qaraabadiisa wax xurmaa oo aadaysa ma jirto maxaan ka wadnaa waxaan ka wadnaa isaga qaraabaduu ka dhashay iyo dadkan uu nuugay naaskooda ee uu qaraabada la yahay labadooda iyaga wax qaraabtinimo oo ka dhaxaysa ma jirto waa masale muhiim aan u malaynaya maalan ninka aabbihii ah aabbihii xagga nuugmada ah hooyadii ma guursan karaa ya ilmahan yarkaa ee naaska nuugay hooyadii iyo aabihii oo nuugmada ah hooyadii oo dhashay hooyadii sii dhashay iyo aabbihiisa nuugmada ah ma isguursan karaa ya ha way isguursan karaan sooma way isguursan karaan leanna wax ka dhexeeya ma jiro sooma waa middaan leenahay xurmadu xagga ilmaha qaraabadiisa aadi mayso laakiin waxay aadaysaa oo keliya xagga hooyada nuujisay qaraabadeeda ama aabbaha caanaha wax ku leh qaraabadiisa basay aadaysaa dhanka ilmaha wax nuugay waxba aadi maayaan dadkaasi ajnabi bay kala yihiin saas way macana qolada uu dhalasho ahaan kasoo jeedo iyo qolada uu nuugma ahaan ka soo jeedo wax ka dhexeeya ma jiro wax xurmo dhexdooda yaallana ma jiro way isguursan karaan dad ajnabi ay kala yihiin macana sidaas weeyaan طيب طيب وعنها عائشة وحلقة رضي الله عنها قالت إنها تري كان وحاءها فيما أنزل وحي لسودة ومن القرآن القرآن ككمل wixii la soo dejiyo quraanka kamida waxa ku jiray ashru radaatin tubannugumo macluumatin yuxarimna oo waxarimaya ilmihii sameeya iyo dadka u nuugay taxriimka ka dhalanaya uma kadibna nusikhna waa la bedelay waa la nasakhay tobankii nuugmo waxaa lagu bedelo lagu nasakhay bikhamsin shan nuugmo macluumaatin oo la yaqaano fatwufiya waa la oofsaday rasuulullahi sal alay slam baa la oofsaday walxaal hiya shantii fii maa shay ay ka mid tahay والحال هي في وهي إيضو فيما شيء أي كمته يقرأ الآخرين من القرآن القرآن ككمته يعني أيضو ضدك ولي قرآن أهانا أي أسي أخرين هيان أيان نمي الله أفصدي صلى الله عليه وسلم طيب معنى وحوي شنطة نوغمة هي ذا شنطة نغنسة shanta nuugmo ee tobankii hore badashay ayagoo dadku qur-aan ahaan usii akrinahayaan buu nabigu dhintay saas macnaha oo ay dadka qaarkood weli u haystaan inuu quraan waxay Aisha leedahay xadiidka waxa weeye muslim baa wariyay oo muslim yani waxay leedahay markii hore quraan baa soo degay quraankii markii hore soo degay wuxuu sheegay nuugmada taxriimka keena xurmadu ka dhalatay saameynta leh waa toban nuugmo oo la yaqaano macluumaad waxay faa'iideynaysaa tobanka nuugmo waa in la hubo hadduu shaki yahay oo mala u yahay malahaasi wax ka soo qaad ma leh macluumaatin waa inay kuwo la og yahayiin markii hore qur-aan la ba ahayd oo qur-aanka ka mid waxaa soo degay aayado kale oo sheegaya tobankii waa la bedelaye shan goor ayaan oo nuugmo ah baa taxriimka keenta iyaguna aayado qur-aan oo soo degay bay ahayd marka laba aayadoo soo maha waa aayado kuwa horena tobanka sheegayna aayaday ahaayeen kuwa dambe ee bedelee shanta ka dhigayna aayado ka dambeeyey bay ahaayeen oo bedelay kuwii hore waxay leedahay marka shanta dambe ee tobankii horen ee yani aayadaha dambe shanta sheegaya ee kuwii tobanka sheegayay nasakhay mar dambe oo nabiga dhibashadiisa ku dhowbay soo degeen oo ayaga laftooda waa la nasakhay oo waa laga saaray misxafko xukunkoodii unbaa jooga laakiin ayagoo dadka qaarkood weli qur-aan ahaan usii akrinahayaan oy moodayaan weli inuu qur-aan yahay ayaa nebiga la oobsadayoo bimacnaa waxay ka wadaa shanta aayadaha sheegaya soo degidoodu way dambaysay oo nebiga dhimashadiisay ku dhaweyd wey macnaa ilaa dadka qaarkood baa ay u haysteen markuu nebigu dhimanayay inayba weli qur-aanka ka mid yihiin saas macna ayb waxaa laga wadaa qur-aanka ka mid bay ahaayeen laakiin quraankii nabigu ka tagay sallallahu alayhi wasallam quraanan uga tagay inuu ka mid yahay bay dadka qaarkood u akhrinayay mar ahwe macna tayib aisha macnaha si wada yaani naskiga oo toba shanta nuugmo soo degidiisu aad bay u dambaysay wax ila nabiga la ofsaday isagoo dadka qaarkood ay akrinahayaan oo quraan ahaan ay u akhrinayaan yaani waxaan gaarin nasxigii baan gaarin in la nasxay baan gaarin macna qaro shanta soo degtay lafteeda dambe ee kuwii hore nasakhay ayagana waa la bedelayo xukunkoodii baa jooga laakiin lafdigoodii baa quraanka laga saaray nasxiga noocaas jira nasxiga yaani qur-aan soo dego la bedelay waa saddex nooc aan soo degay oo lafdigiisii laga saaray quraanka quraan ahaan la bedelo lafdigiisii meesha laga saaray laakiin xukunkiisii weli u joogo waxaa ka mid a ah aayadihii ku soo degay shan nuugmo oo wax xarimaysa oo qur-aan ahaan la bedelay laakiin xukunkoodii weli baaqi yahay waxaa ka mid a ah aayadda ashaykhu waashaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albattata nakaalan min allah qur-aan bay ahay ah, odayga iyo duqdu hadday zinaystaan dhagax ku dila ciqaab go-an wey oo xagga alla ka ahaatay qur-aan bay ahayd haddana qur-aan ahaantii waa laga saaray qur-aan la akriyo lafdigiisii inoo yaalla miya lafdigii kuma jiro laakiin xukumkiisa oo baaqi maa haweenta iyo ninka guuruu horreeya hadday zinaystaan maxaa lagu samaynaa soo dhagax lagu dili maayo xukumkii marka waa joogaa laakiin maxaa la bedelay lafdigii baa qur-aanka laga saaray bas quraanka waxa la masaxay lafdigoodii mid waa noocaasoo lafdigii qur quraanka ahaayee la akhrin jiray baa inta la bedelo meesha laga saaraa xukunkii baaqi ahaanaya nooc noocaas waa nasqiga noocna waxa weeye lafdigii iyo xukumkiiba waa la wada bedelayaa oo maxaa ka mid a maalan cashri radacaatkanaba ka mid midaba tobanka nuugmo inay waxarimayaan qur-aan la akriye ah lafdigiisiina waa la bedelay oo qur-aankii waa laga saaray xukumkiisiina waa la bedelay oo baaqi ma ah soo ma waa nooca labaad wey xukumkii iyo lafdigii oo laysla bedelo oo lawada wada nooca saddexaadna waxa weeye waa nooca qur-aanku u badan yahayo inuu lafdigii yaallo oo la akrinayo lagu cibaadaysanayo laakiin xukumkiisa la bedelay oo aayad kalaa bedeshay aad buu kaasi u badan yahay sooma qur-aanka waxaa ku badan aayado badanoo xukumkoodu bedelan yahay oo xukum ka dambeeyey lagu bedelay aayad kale xukumkoodii ay badashay laakiin aan qur-aanka laga saarin oo qur-aankii dhexdiisa lagu akrinayo aad bay kuwaasi u badan yahay nooc buu marka naskigu noqdaabay dhahaan culimadu macna kani marka weeyaan laba nooc baa ku jira xadiidka laba nooc baa ku jira ayib xadiidkan wuxuu faa'iideeyey shan nuugma wax ka yar xurmada ridaacu kuma timaado xurmada ridaacu kuma timaado yani waxa weye hadduu hal mar nuugo ilmuhu wax ka dhalanayo xugma ma jiro hadduu laba goor nuugo wax ka soo qaad male hadduu saddex nuugo wax ka soo qaad male hadduu afar nuugo wax ka soo qaad male ilaa uu shanta dhammaystiro saasuu xadiidku tusaya waxaana sidaa ku tegay cabdullahi bn mascuud cabdullahi bnu zubayr cataa taawuus riwaayaadka caaisha mid ka mid a ah, waxaana maray sidoo kale alimaamu shaafici axmed ibni xambal fii riwaaya sidaasaana raajixa sidaasaa he yaa raajixa xoog badan shan nuugma wax ka yar waxba ma xarimto waxaa kaloo xadiidku uu buriyey oo meesha ka saaray xadiidkii baabka lagu bilaabay ad garanaysaan ee ahaa laa tuxarimu almassatu waalmassataan ah, mafhuumkiisii ahaa waxa labada ka badan xukumkoodiina xadiidku meeshuu ka saaro bimantuuqihi buu ku radiyeyoo saddexda masana iyaduna wax ma saamayso afartuna wax ma saamayso shanta uma wax saamayso saasuu xadiidku sheegay masaladuna saas ay xoog badanta khilaafiyo khilaaf xoog baa ku jira laakiin saas ay xoog badanta see tirinta see loo tirinayaa waay waatan soo sheegnayo waxaa loo tirinayaa ilmuhu hal mar markuu intuu naaska afka la galo oo isagu iskii uga tago waa hal waa hal nugmo mar kale markuu ku noqdo ama ha ku xigto ama waqti ha u dhexeeyo oo haddana intuu iskii u nuugo afka la gala haddana ka tago waa nuugmo labaad sidaasaa shanta loo tirinaya shan markuu dhammaystirto ilmahaasi iyo ciddaa uu nuugay xurmadii bay qaadanayaan macnaha وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم أريد والله دوني وحال الله دون النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة, على ابنة حمزة حمزة قبل نساء النبي قال الله دوني صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء نبي قال يركي سوها nabiga adeerkii buu ahaa marka ninka la doonayna ee nebiga la doonay inuu gabadha xamse guursadana cali bn abi aalib buu ahaa kama fi saxiix muslim saas maa cali bn abi aalib baa nebiga wuxuu usoo bandhigay nebi allow gabadha adeerka xamza gabadhiisa gabadh qiimo badan bay ahayd gabadhaa guurso saas maa yani nabiga markaa ilmaadeer wey sooma ilmaadeer waa gabadhaa guurso ku yidhi uriida waxaa lala doono loo soo bandhigay nebiga sal alay waslam cala bnati xamzata xamse gabadhiis fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam innahaa iyadu laa taxillu xalaal ma aha lii aniga xalaal iima ah xalaal iima aha iima bannaan inaan guursado wa maxaa yeelay innahaa iyadu ibnatu akhii walaalkay gabadhiisii waa min alradaacati nuugmada xaggeedana walaal iiga ah wa yaxrumu waxaa xaaraam noqonaya min alridaacati nuugmada sababteed waxaa xaaraam ku noqonaya maa yaxrumu wixii xaraam ku noqda min annasabi nasabka dartii wax kastoo nasab darti xaaraam ku noqdana nuugmada darteedna xaaraam buu ku noqdaa muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray marka nabiga sal lay wasalam isaga iyo xamza ayaa hal naas wada nuugay haweeney thawayba la ayaa wada nuujisay labadooda marka muxuu yahay dhankaasi nebigii xamse maxay ka yihiin ya walaalo waay dhanka nasabkana adeer buu yahay xamza adeer waa soma adeernimadu marka ma diideen gabadha adeerkaa inaad guursato ma diidin soma laakiin waxaa diiday walaalnimada nuugmadu keentay taasaa diiday marka sinaba uma guursan karu nabigu sal lla alay waslam tii hore la mid tahayo inay nuugmadu faafayso oo ninka haweenta qaba haweenta naaskeed waxa dhila yani nuugmada haweenta xaggeeda inay u faafayso oo xaggaasi xagga nasabka kaleeto ay ka noqonayso ayuu xadiidku faa'iideynaya cumuumkan dambaaba sii caddeeyeyba yaxrumu min aradaacati maa yaxrumu min anasab waxaa kaloo isagana sugan xadiidka bukhaari uu soo saaray min xadiidi ummi xabiiba binta abi sufyaan umu xabiiba binta abi sufyaan xaaskii nabiga sal ly um lmuminiin waxay ku tiri rasuulka sal lay slam rasuul allow waxaad guursataa walaatay walaashay walaashay abu sufyaan u dhalay guurso ila guursay tiri ayadu qabaa waxay tiri walaashayna soo guurso markaasa nabigu wuxu uhi sal lay slam awa tuxibiina dalika buu ku yidhi ma jeceshahay yani sidaas ma rabtaa inaan soo guursado walaasha markaasa waxay tidhi ha waan rabaa maxaa yeelay lastu laka bimukhliya bay kulama gooni noqonahayo kolley keligay ima qabti ma kolley dumar kale umaad ila qabtaa sooma gooni kuu heli maayo marba haddaana kuuna gooni kuu helaynin wa axabu man shaarakanii fii khayrin ukhtii bay tii cid khayrigala qayb qaadato ila wadaagtana walaashay baa ugu jeclahay bay tii marka walaashay meesha soo geli waayo kulli dumar kala agala qabtaaye walaashay khayrkan haygala qayb qaadato nabigii baa qaba waa khayr weyn sooma oo dumarkiisii aakhirana way ku darman doontaa marka saa u guurseen markaasaa nabigu wuxu uhi sal alay wasalam inna dalika laa yaxillu lii iima banaano buu sal alay slam iima bannaano waa walaashaa sooma waa walaashaa adiyo walaashaa inaan isla islakin guursadana maya sooma shareecadaa diiday markaasa waxay tidhi rasuul ilaahayow innaa nataxadatu annaka turiidu an tankixa binta abi salama waxaanu ku sheekaysanaa oo suuqa taalla inaad guursan rabto abuu salama gabadhiisa markaasaa wuxuu idhi bintu abi ummi salama ma ummu salama gabadheeda haabay tiri ummu salama soo nabiga xaaskiisi maaha gabadh ay dhashay oo ninkii nebiga uga horreeyey abuu salama ay u dhashay oo nebiga rabiibadiisa oo gurigiisaba ku nool waa waxay tiri waxaan ku sheekaysanaa inaad gabadhaas guursan rabto walaashay baaba diidan tahay gabadhii gurigaaga doontay baa joogtay baan ku sheekaysanaa inaad rabto inaad guursato saasay ku tiri markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam law annaha lam takun rabiibatii fi xijri maa xallat li bi nabi sallallahu alayhi wasallam hadayna ahaan lahayn gabadh rabibadayda xaaskaygu dhashay oo haddana xanaanadayda ku jirto gacantayda ku jirta haddayna xataa taasi jiri lahayn iimaba xalaalaateenba xalaalba iima ahaatay saas macna maxaa yeelay innahaa ladmatu akhii min alradaaca buu nabi sal alay slam walaalkay ayaa dhalay oo adeer baan u ahay xagga nuugmada arbacatnii wa abaa salamata thuwayba aabbaheed abu salama iyo aniga waxaa na wada nuujisay thuwayba waa addoontii abuu xaalhaan jiray abulahab ah, taasaa na wada nuujisay buui markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fala ta'rid fala ta'ridna alayya banaatakunna wala akhawatakunna ha gabdhaha aad dhasheen iyo dumarka walaalihiina ha isoo bandhigina alla iyo xalaalaynina ha isoo bandhigina sallallahu alayhi wasallam bimaana waxa weeye gabadhan aad ku sheekaysanaysaan waa guursan rabaa laba arrimood baa ku kulmay oo mid walba goolidiisa u diiday inuu guursado mid waxa weeyaan horta waa rabiibadaydi wa rawaa'ibukum allati fi hujurikum min nisaaikum allati dakhaltum bihinna wa ah, marba hadaad hooyadeed u galmooto haweentaasi gabadha dhasho waa rabiibadaadii mana guursan kartid taa horta waa cilad taasi haddayna jiri lahaydna cilad kalaaba jirta bu nabur sal lay slm oo waxaan u ahay gabadha adeer baan u ahay xagga nuugmado iyadiyo aabbaheed anigiyo aabaheed baan naas wada nuugnay bu nabur sal lay slam saas marka xadiiska horuu lama yahay bukhaari baa soo saaray xadiiska umu xabiiba ayib xadiidku marka macnahaas uu faa'iideynaya meesha dambe uu xadiidku yidhi yaxrumu min ar min ar-radaa'i yaxrumu min annasab lafdigaa lafdiga isaga waxa uu xarimayo ridaacu oo nugmada axkaamta ka dhalanaysa ay wax weeysan horeba u sheegnay fiirada ah, yani waxay xarimaysaa fiirada waxaan u jeedaa waxay banaynaysaa fiirada oo ilmaha iyo dadkan qaraabadiisa nuugmada uu qaraabada kula noqday wuu fiirin karaa wuu la khalwoon karaayo gooni meel cidluu la joogi karaa wuu la safri karaa maxram buu u noqon karaa wahaakada inuu guursadaan loo ogolayn laakiin axkaam kalaa jirta oo nasabka ka dhalata laakiin aan ka dhalanin nuugmada oo maxaa ka mid a ah maalan isdhaxlidda nuugmadu isdhaxlid ma keento sidoo kaleeto ilmaha naaska nuugay xuquuqdii ilmaha aad dhashay uu lahaa ee diil iyo nafaqo iyo marasho a kama laasimto kama laasimto masalan magtiisa inaad wax ka bixiso kama laasimto adoo waalida ah haddaad disho inaan lagu qisaasayn baynamaa ilmahaaga aad dhashay haddaad disho lagu qisaasi maayo ilan lxadiid khaasaa kusoo arooray sooma ilmaha waalidkii looma dilo hadduu dilo looma dilo lama qisaaso laakiin mag baa laga qaadaa ayib ilmaha aada nuugtay xukunkaa ma qaadanayo axkaamta marka farabadaan oo waxaa jirta nasabka ka dhalata laakiin aan nuugmada ka dhalanin axkaam ay ka wadaagaanna waa jirta waa taa aan tilmaannayo fiirada bannaanideeda la gooni noqoshada safarka guurkiion bannaanayn wahaakada sidaas way macana taasaa laga wadaa yaxrumu min arida min arradaaca min arradaacati maa yaxrumu min annasi فضل هذا لا تتهم والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعن أم سلمة رضي الله عنها قال وحيتري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري لا يحرم محرم يوم min alradaaci nuugmada xaggeeda ilaa maa shay mooye fataqa dilaaciyey ama jeexa alamcaaa mindhicirada ama xiidmaha oo wa kaana ahaaday qabla alfitaami naaska goynta ka horna ahaaday ama naaska gu-idda intuusan naaska ka gu-in ka horna ah ilmaha yarka ah unbaa xiidmihiisa iyo mindhiciradiisa iyo calooshiisa intay caanuhu galaan ay saamayn karaan oy muxuu ahaayey jeexidda waxa laga wada bilaha dhexgelidda waay amaa ninka weyn caanihii u cabayey meel laba gaari maayaan soo ma qalow meeshanay ku dhex baateen meel laga gaarmaayo murtuwaas marka maa fataqa al ilmaha yarka nuugmadiisa laga wada saas daradeed wasiifa soo waxa li wa kaana qabla al-fitami gu gu'ida ka horna ahaaday intuu sanaaska gu'ina ka horeys xadiidkaasi wuxuu faa'iideeyey ilmuhu intuu sanaaska ka gu'inoo yar yahay caanuhuna wax tari garaan oo calooshiisa iyo xiidmihiisa ay gelayaan markaasaa nuugmadiisu saamayn yeelanaysa oo taxriimku ka dhalanaya wuxuuna ka mid yahay axaadiista ay daliishadeen culimmada qaar ka mida oo yidhi ilmaha yar ninka weyn waanu ka soo hadallay sooma ilmaha yarka ah ilmihii yaraabaa kala gedisan ilmaha yar baa kala gedisan wakhtigee markuu joogo bay nungumadiisu saameyn yeelanaysaa xadiidkan waxaa qabsaday oo daliishaday culimmada ku tegey wixii intuusan naaska ka go-in ka horraysa hadduu nuugo nuugmadaa unbaa saamaynleh hadduu naaska ka go'o ama laba sano ha gaadho ama ha ka weynaado ama ha ka yaraado hadduuba naasku nuugahayay ka go-o wixii intaa ka dambeeya nuugmada uu nuugaayey wax saamayna ma leh sidaas culimmada tidhi baa yaa xadiiskan deliishatay waana madhabka ummu salama cabdullahi bn cabaas xasan albasri zuhri qataada cikrima mawla bn cabbaas alimaam alawsaaci culimmadaasaa qabay oo ku tegey waana sida mas'alada oo aaraa badan ku jirto sida il xoog badan ilmihii yaraa waa sida jamaahiirtu qabaan oo ninka weyn inuusan san saameyn lahayn allahuma xaaladan kasoo هادلay mooy waa mas'alo jamaahirtu qabaan laakiin ilmihii yaraa baa laysu sii khilaafaya xaddee qaar waxay ilayhi waa intu sunas ka go'in dalilka hadiiskana dilshid qaru waxay dhihi doonaan waa wixii laba sano intuu ka yari uusan gaarin ama naasa ka go ama uusan ka go'in oo nu tagi doonaa qaar waxaa wax ka gedisan bay sheegayaan ilmihii yaraa marka laftiisiibaa kala duwan eh daabidka lagu garan karo goormay nuugmadiisu saamayn leedahay taasay isku sii khilaafayaan xadiidkan baana baabka ku asaxay xadiidka kale soo socotana waa aahaaro ma asixin sida aan u tegi doono insha allahu tacala sidaas daraaddeed waxay u xoog badan tahay ilmuhu intuusan naaska ka gu-in nuugmadiisu markaa unbay saamayn leedahay hadduu dhaafo waa in xaajo daraaddeed markaasi ay timaado reerkiisi kale uu ilmihii uga maarmi waayo saas markaas la nuujinaya baa tayib ama hay rada ma hawinadi wa ibn abbas radiyallahu anhu qala wuxuu la ridaa nugma ma jirto saamaynna ma yeelanayso illa fi lxawlayni labadii sano dhexdooda mooye labadii sano dhexdooda mooye nugmadu hadday labadii sano dhaafto oo ilmuhu laba sano ka weynaado wax kasoo qaad male buuri rawaaxa wariyey addaaraquطniy baa wariyey wabnu cadiyin daaraquni fi sunan wabnu cadi fi lkaamil marfuucan isagoo abay wariyeen mid nebiga loo kor yeelay wa mawquufan iyo mid lagu istaajiyay ibn cabaas isagoo ah labadaba way wariyeen warajaxaa daaraqutni iyo ibn cadi labaduba waxay rajaxeen almawquufa midka mawquufka ahe ibn cabaas ku eg yani waxay labadooduba wariyeen daaraqutni iyo iyo ibnu cadi labaduba mar isagoo xadiidka nebiga laga warinayo oo marfuuca marna isagoo xadiidku ra'yi ibn cabaas uu yahay ibn cabaas ku egye labadaba way ku wariyeen kadibna waxay rajaxeen waxaa xoog badan been xadiidku inuu ra'yi ibn cabaas yahay iyo hadalkiisa ee nabiga aan loo koryeen saasa rajaxeen xog badan been waxa sidoo kale rajaxay sidaas ibni xibaan ibni Abd al-Hadi iyo imam al rajaxayaan waxay leeyihiin waa athar mawquufa saasa lakin isla athar kaleetaa jiro oo saxaabo badan ka sugan oo macnaha tilmaamay مثلا طبري عبد الله بن مسعود wuxuu ka warinaya inuu yiri ma kana min ridaa'in ba'da hawlayn fala ridaa'a nuugma kasta oo laba sano ka dambaysa nuugma ma aha sanadkiisu waa saxiix wali xaafidku fi fath al-bari طيب xadiidku marka ka xadiid marfuuc ahaan dacfi baa ku jira laakiin aahaar saxaabada qaar ka mid ka soo waray طيب waxaa daliishaday oo xadiidka isagana daliishaday culimmada ilmaha yar ee nuugmadiisu ay saamaynta keenayso ku xadiday laba sano wixii laba sano ka yar iyo wixii laba sano ku siman sax nuugmadiisu waa soconaysaa waxbayna saamaynaysaa wixii ka dambeeya nin weyn baa laga soo qaadaya nuugmadiisu dhib male sidaas waxaa qaba alimaam shaafici axmed abu yuusuf iyo maxamed ibn xasan labadii arday abu xaniifa wuxuu ka asaxay madhabkaasi cumar ibn khataab cabdullah ibn mascuud abu hurayra abdullah ibn cabaas ibn cumar saxaabadaana wuu ka asaxay laakiin ka xadiis marfuuca waa dacfi ba ku jira tayib halkaas iyaguna mariyeen labada ra'yi marka kan dambe ee sanadka ku xadidaya ee laba sano ku xadidaya iyo midka ku xadidaya inuu naaska ka go'o ku xadidaya waxaa xoog badan kan naaska inuu ka go'o ku xadidaya kaas xadiidkiisu saxiix ama kan kale aahaar mooye xadiis ahaan dacfi baa ku jira ayib وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده لا رضاعة نوجم ما جرت لا رضاعة نوجم ما جرت إلا ما أنشز إلا ما أنشز وحي كريلا العظم اللفت وحي كريلا مويه أنشز هذه لنا الزاء الأخرية زاي مرك الأخرية أنشر هذه الأخرية الراء الأخرية ilaa maa anshara wixii adkeeya oo xoojiye mooye alcadma lafta oo nashara noolaynta waay iyo xoojinta nashaza iyadana waata qur-aanku sheegay ah, nunshizuha soomaya fi suurati lbaqara ah, saas wey rafciga wey korqaadidda wey macnaha isla macnahaasaana laga wadaa macnaha yacni wixii lafta xoojiye oo weyneeya oo wa ambata dhaliya allaxma hilibka dhaliya mooye yacni wixii caano ah ee laftana xoojin kara jirkana hilib ku dhalin kara nuugma taa unbaa saamayn leh wixii kale nuugma maaha akhraja waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey xadiidkaa sanadkiisu waa daciif dacfi weliba yacni aan sahlanayn baa ku jiro waxaa ku jira taqriiban saddex nin oo majaahiil ah abu muusa alhilaali nin la yidhahdaa ku jira oo majhuul ah aabihii isaga aabihii oo majhuula ah ku jira nin la yiraahdo abdullah mascuud wiiluu dhalay oo aan magciisa la sheegin oo mubhama ku jira kadibna rafcigiisa iyo waqfigiisa la isku khilaafay saasu la xadiidku daciif ku yahay waxa daciif yahay abdul haq al-ishbili ibn hajar fi talqis al-habir shaykh fi al-irwa wa mawqufan labadaba daciif ku yahay ah, rafciga iyo waqfiga labadaba xadiidku daciif ku yahay marka ma sugna hadduu sugnaan laha waxa daliishada culimada qaba ninka weyn nuugmadiisu saamayn ma leh laakiin ilmaha yarka ahe markuu caanaha cabo laftiisuna ku korayso hilibna ay caanuhu ku dhalinayaan jidhkiisa ilmahaasaa muxuu ahaayey nuugmadiisu saamayn leedahay qolyahaasaa daliishaday waana soo marnay inay jamaahiir tahiin lakiin xadiisku waa xadiis wacan cuqbata bni xaariin radia allahu canhu anahu isagu tasawaja wuxuu guursaday umma yaxya binta abi ihaabin gabadha magacaale buu guursaday cuqbat bni xaaris فجاءت waxaa timid imra'atun haweeney baa u timid haweeney baa u timid faqaalat markaas waxay tiri isagoo intuu guursaday la aqal galay oo isla degan yihiin oo reerkiisu u dhaqay ayay haweentan oo socoto u timid faqaalat markaas waxay tiri laqad arba'tukuma labadiinaba ana idin nuujiyey adigan iyo haweeneydan xaaska ku aba naaskaygaad wada nuugteen soo imtixaan ma فسأل النبي النبي ويديه صلى الله عليه cuqba markiiba waa soo orday meel fog buu jooge faraskiisa intuu soo koreystay buu meesha ka soo dhaqaaqay nabigu madiina ugu yimid sallallahu alayhi wasallam markaasaa nabiga u weydiiyey wuxuu rasuul rasuulilaahi tanaa dhacday haween baan guursaday islaam socotaa timid labadiinaba anaa idin nuujeebet markaasaa nebigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kayfa waqad qiil kayfa sid ku wada joogtaan oy xaas kuugu tahay wal xaal qad qiila la yiri iyadoo la yidhiba naas baad wada nuugteen see baad weli u qabtaayo kuugu joogtaa wa wama markaasuu wuxuu yidhi rasuul ilaahay ow waa un haweenay been inay sheegaysa inay ruu sheegaysa annaga ma garanayn nebigu wuxuu u dhaafi waayey kayfa waqad qiil waa ku celiya haddana kayfa waqad qiila baa looga kici waayey ah, ayadooba la yidhiba cidday dooni ha dhahdee seebaay ula joogtaa waa loo istaagay macana saas weya fafaaraqahaa markaa waxaa faaruqayoo furay uqbatu uqba waa faaruqa marka waa ka tagay فنكحت waxay guursatay zawja nin غيره aan isagii ahayn nin kale guursatay gabadhii akhrajahu al-bukhari ba wari wuxuu faaideynayaa oo loo dalishada haweenta naaska nuujisay haddayba iyadu tiraahdo waan idin wada nuujiyey hal ah markhaati kalaba yayna haysanin hadalkeeda waa la qabanaya waxaa la yidhaahdaa waa meelaha ay dumarku markhaatiga kaga xoog badan yihiin ragga ilan meelaha jira ay kaga xoog badan yihiin waa abwaabta khaaska u ah cawraadka dumarka iyo ka dhalinta iyo nuugmada iyo abwaab waxaa jirta ragga ay uga xoogaalsan yihiin soo ma marka waxaa la yidhahdaa hal haweenay dumara shahaadadeeda waa la qabanayaa markhaati furkeeda anaa nuujiyey hadday dhahdo warka waa la qaban labada ruuxna waa la kala diri laanna waa walaalo isqaba soo ma walaalo isqabay noqonayaan wa akhawaatukum min alradaaca way markaa khilaafsanta macna sidaas weeyaan طيب ساس مراد الإمام البخاري عليه رحمة الله وبابيو شهادة المرضع أبو كم عابي وحال سيدا قبه أحمد يا أوزاعي يا إسحاق يا غير كود سيدا أبو عبيد وكله علماء ساقبه المرخاتي هذا اللي قبله هذا فقهاء كلا كدودي لكن ساس حكمه طيب وعن زياد السهمي زياد السهمي وحل وحل جور قال إنه يري نهى ور وحل جا xadiidka waxaa laga fahmayaa mas'alada nuugmada in aada looga taxadaro oo ishkaaliyada jirtaa waxay tahay soomaalidu uma badna inay ilmaha dumar kaleeta nuujiyaan naaskooda uma badna laakiin marar fara badan ba waxay dhacaysaa ilmihii intay haween kale iska nuugaan haddana inaan xukunkii la dabdinino arrintiiba ay iska noqoto shay iska caadi ah hooyay u tahay kuwa walaalay u yihiin barri in laisguursadaa dhici karays soo ma marka waxaa la rabaa in axkaamta la dabdiyo ilmahani yuu nuugay hadduu hooyadii cid aan ahayn naaskeeda nuugo waa in la dabdiyo intee goor buu nuugay xukunkii ma ka dhashay axkaamta marka insaan loo ilaaliyo u baahanta laakiin wuxuu inuu iska sii daysnaado waa dhibka jira وعن زياد السهمي رضي الله عنه عن زياد السهمي قال وحوري نهى ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربي أن تسترضع إلا ينوج مدلبه الحمقى دمرك دقمضة أما caqliga yar ah, in laga nuugmo dalbo aad ka dalabto inay ilmaha ku nuujiso yacni haweenay doqon ah ilmahaaga ha u dhiibanayeyna kuu nuujini waay maxaa ku dhacay akhrajahu waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey fii maraasilihi buu ku wariyey wahuwa xadiidkaasina mursalun waa mursal laana ziyaadin isahmi saxaabi maaha walaysat ma maynan ahaanin liziyaadin ziyaad uma ahaanin suxbatun saxaabinimo uma sugna ziyaadkaasi saxaabi ma ahayn saxaabinimadiisu ma sugna mar hadduusan saxaabi ahaynna oo nebiga uusan la kulmina wax ka qaadanin soo ma xadiidkiisu marka waa mursal ayib xadiidku marka waa daciif xadiidku hee waa daciif alimaam albayhaqi baa sidoo kale ku cileeyey irsaalkaa ku cileeyey laakiin waxaaba ka daranba irsaalkaasi xataa isagoo mursal ah haddana sanadkiisu waa daciif ziyaadu sahmi ziyaad asahmigaasi waa nin majhuulon la garanayn sida xaafidku taqriibka uu ku leeyahay hortiina abul hasan ibn baa sheegay kadalika isaga ninka ka warinaya oo hishaam ibn ismaaciil leeyahay isagana waa majhuul sida abul hasan ibn qattan uu leeyahay marka laba nin majhuula ah sanadka ku jira cillatul irsalna waa u dheer tahay wax jira ma fuqahada qaar baa daliishadayo waxay yidhaahdeen sababta loo leeyahay haweenay doqon ah ilmaha iska nuujinin waxay yiraahdaan allabanu massaasun aw dasaas caanaha ah. aan ah ilmuhu nuugayo dabeecadda ilmaha saamayn bay ku yeelan caqligiisay saamayn ku yeelan dabeecaddiisay saamayn ku yeelan ficlanna tajribe ahaan wax jiro waay bini aadamku wuxuu cuno iyo xayawaanaadku waxay cunaan ee dheefsadaan ayaa saamayn ku leh sida qaalibka saas ma waana midda loo yidhi neefka jallaalada ahee qashinka cuna saxarada iyo magaalada joogay qashinka cuna yaa la qalanoo hilibkiisa la cuni ilaa inta la qadiyo daaq xuman dhuman uu cuno oo hilibkiisa isbedelo oo leanna waxa wixii baa jirkiisa ku jira waa midda sheekhulislaam ibnu taymiya keyrkii markay ka hadlayaan hilibka geela ha laga weysaystaa la yidhi waxay taxliilinayaan maxaa looga weysaysan xadiidka abu daawuudka waa ka ku sheegay shayaaiin baa laga abuuray geela marka waxay leeyihiin geelu sidiisaba dabeecaddiisu waa dabeecad qallafsan oo nufra ku jirta hilibkiisa markaad cunto haddaadan ka weysaysan dabeecad geel baad yeelanay marka soma yani bini aadamku wuxuu cuno saameyn bay ku leedahay qaca waana jirtaa wuxuu kolba isticmaalo laakiin waa sida qaalibkee waxaa la arkay ilmo laba doqon inta iska dhaleen aabba doqon iyo hooyo doqona iska dhaleen haddana dadka ugu caqli badan oo weliba naaskooda noogisoo ma jiraan waa jiraan malaha sida qaalibka hadlay almuum xadiisku waa daciif wixii xugume lagu dhisayna waa daciif hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi